رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii towxiidka waxaanana ku dhahay ama noogu soo dambaysay oo aan soo wadnay amase qaybtii noogu say aan mar aragnay oo lagu soo tilmaamay waxay ahayd rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu mucaad u diray meesha lagu magacaabo yeman iyo sida tawxiidka loo faray inuu dadka u gaarsiiyo sida aham iyo sida loo kala mudan yahayna uu diinta ugu tilmaamo tawxiidka inuu ka bilaabo waxaa la amray oo kale in hadday yeelaan salaada uu ugu xijiyo hadday oggolaadaan haddana sakada uu ugu xijiyo saa inuu markaa u kala wado ninka lagu magacaabo mucaad walahumaa walahumaa waa muslim iyo bukhaari can sahl bin sacad ninka lagu magacaabo ana rasuula allahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam walahumaa waa muslim iyo bukhaari waxaa u sugnaa ninka lagu magacaabo sahal bin sacad ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi yowma khaybara maalintii khaybar dagaalkii khaybar maalinteedii inuu yidhi la uctiyanna siiyee oo siiyee alraayata calanka hadan berito lirajula nin calankan berito waxaan siin doonaa oo aan u dhiibayaa nin yuxibu allah wa rasuulahu ilaahay iyo rasuulkiisa jecel wayuxibuhu allahu wa rasuuluhu asagana ilaahay iyo rasuulkiisa ay jecel yihiin allahu akbar beri qofkan calanka u dhiibi doono waa nin asagana ilaahay iyo rasuulkiisa jecel ilaah iyo rasuulkiisana asagu ay jecel yihiin yaftaxu allaahu ilaahayna uu ku furi doono calaa yadayhi labadiisa gacmood beri qofka aan madax ka dhigo ilaahay baa labadiisa gacmood ku furi doona khaybar fa baata annaasu dadkii way baryeen habeenkii way seexdeen yaduukuuna ayagoo dhex dabaalanaya laylatahum habeenkooda ayuhum koodeeba yuctaaha la siin doonaa iyaba hurda ka soo dhacdayba kulli waa la soo jeedaa alla ninka beri liibaani doona kee waaye waayo beri qofkuu rasuulku calanka u dhiibo sharafni ah ayuu leeyahay furashadaa ilaahay khaybar uu gacantiisa ku furi doonaa waxaa u sii dheer in ilaah iyo rasuulkiisu ay markaa jecel yihiin habeenkii oo dhan wax seexday ma laha way dabaalanayeen humkoodeeba cutasay waa bariisteen salaad gaadow waxay ku soo jarmaadeen oo ay ku sodheen rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay bay ku soo jarmaadeen kulluhum dhammaantood yarjuu wuxuu rajaynayaa oo rajo uu ka qabaa an yuctaaha in la siiyo qof kastoo ayaga ka mid ah oo maalintaa rasuulka xaggiisa soo aaday wuxuu rajo ka qabaa in la siiyo calankii saasuu dadka u fiirfiiriya marka nebiga waatuu cumar yidhi wallaahi madaxtinimo ma jecel weligay maalintaa maahane waayo maalintaa qofka hogaaminta loo dhiibo calankaibo waa qofuu ilaahay jecel yahay rasuulkiisuna uu jecel yahay isaguna ay jecel yihiin cumar wuxuu yidhi maalintaa maalin aan ahayn oon madaxtinimo iyo hogaamin aan jeclaaday ma jiro markaasaa rasuulku wuxuu gudagalay inuu indhaha la fiirfiiriya dadka cumar wuxuu yidhi anigana inaad isdheereeyaan gudagalo madaxayga kor u qaadaya suu rasuulku ii arko markuu saas indhaha igu soo gaaro idhaafo meeshuu indhaha u sii wado yaan madaxayga geynaa haddana intaa waxaan rabaa inuu idhaho aaway kaalay oo calanka qaad aad buu maalintaa cumar u jeclaaday laakiin nasiib wanaag nasiib wanaag markii dhammaantood ay jeclaadeen qof kasta in calanka la siiya faqaala rasuulku wuxuu yidhi ayna cali bni abi aalibin aw cali bni abi aalib nasiib wanaag aan dhehey maalintaa mauusan ka soo qaybgelin salaada ma uusan imaanin cali gurigiisa ayuu joogay dadkii markuu rasuulku wada fiirfiiriyo cali ka waayey ayuu dhahay aawa ninkii cali ahaa faqiila waxaa loo yidhi huwa asagu yaxtakii caynayhi indhuu ka sheeganaya daafaa xalay ku soo booday oo indhaha xalay maqribkii laga qabto daafaa ku dhacay saasuu markaa u imaan waayey indhuu ka xanuunsanaya macnaha faaluu ilayhi faaluu ilayhi xaisaa la diray marka soo wacabuu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam soo bax rasuulkaa ku wacaye fabasaqa wuu ku tufay rasuulkana fii caynayhi indhihiisa ayuu ugu tufay ama fii caynihi isha ayuu markaa uga tufay ama indhihiisa wa dacaa lahu wuuna u duceeyey fa fabara'a wuu caafimaaday cali waa caafimaaday ka an lam yakun bihi wajacan waxaad mooddaa inuusan xanuunba qabanin waa mucjizada nebi waa barakada nebiga sala allahu calayhi wasalam markuu cali indhaha uga tufay wayba ka baxeenba daafkii iyo wixii haayey baa ka tegay waxaad moodaa inuusan weligii xanuunsanba fa actaahu wuu u dhiibay rasul ataa calankii buu u dhiibay bandiiradii ayuu markaa u dhiibay faqaala wuxuu ku yidhi unfud soco calaa rislika hanaag soco tartiib iyo hay-adaada iyo sida aad tahay ku soco buu yidhi xataa tanzila ilaa aad degto bisaaxatihim sabahooda bannaankooda ilaa aad degto humma kadibna dagaal ha ku bilaabin dadke uhum ugu yeer ila alislaam islaamnimada ugu wac islaamnina islaamaan baa ka fiican haddii dhowr sababood ama dhowr wada la soo maro kadib yuu dagaal ku bilaabanayaa laakiin rasuulku wuxuu ku yidhi isla markii islaamnimo ugu wac wa akhbirhum u sheeg bimaa yajibu calayhim waxa korkooda ku waajibay oo min xaqi illaahi tacaala xaqa ilaahay sarreeye ah oo fiihi gudihiisa ah islaamnimada markay soo galaan oo ay qaataan xaqa lagu leeyahay u sheeg fawallaahi ilaahay waan ku dhaartuu dhahay nebiga lian yahdiya allaahu inuu ilaahay kuugu soo hanuuniyo bika adi sababtaada rajulan waaxidan hal nin oo keliya waa hal qofe yaa khayru laka kaaga khayr badan min xumri nacmi geela midkiisa gudguduudan hal qofoo sababtaada kusoo hanuuna qof gaal ahaa oo sababtaada kusoo islaama qof aan salaad tukanin oo sababtaada oo ku tukada gabaraan xijaabanin oo sababtaada intaad wacdisay ood u sheegtay xijaabkii qaadatay hal qof oo sababtaada ku soo hanuuna yaa geelakiisa kiisa gadgaduudan kaaga fiican xumurnacan waxaa loo leeyahay waa xoolaha carabta midka ugu nafiisanee ugu fiican geelakiisa kiisa madmadow baa loogu necbanaan jiray kiisa ugu cascasna way u jeclaan jireen waa meesha baabuurta moodelada ah ee sarsareeya meesha ay maanta agteenna ka taagan yihiin yuu geelu ka taagnaan jiray geelakaashaasuu ka taagnaan jiray wax kasta geel buu ahaan jiray gaba guursanaya boqol halaad iyo baarqab baa la dhihi jira baarqab wax laga wada ma aqaan aniga iyo laba qori ah taasaa markaa lagu ayaa lagu ayaa lagu guurin jiray macnaha meel sare ayuu geelu ka taagnaa sidaa darteed baa ilaahay subxaanahu watacaala kuu siiyaa adduun markuusan u iilanin laakiin uu u iisho dhanka aakhirada diinkii waabaha inuu baro oo iska jeclaado taasaa kuu ajir badan yaduukuuna ee yakhuutuuna loolada way dhex dabaalanayeen yakhuutuuna way dhex dabaalanayeen habeenkii oo dhan qofka calanka la siin lahaa ayay ka fakarayeen saxaabada jaceyl ilaahay iyo janno iyo haddii la sheego ayagoo ma fadhin jirin ayagoo ma aysan fadhin jirin ma harsan jirin ilaa xaqiiqda gaaraan oy markaa ogaadaan baabu tafsiir tawxiid <clears throat> baabu tafsiiri tawxiid iyo washahaadati an laa ilaaha ila allah waxaan gelaynaa baab lagura baab tafsiirka tawxiidka macnaha waxaa la fasirayaa waa maxay tawxiid iyo shahaadaday qiritaanka ilaahay mooye inuusan alle kala jirin in markaa la qiro baabkaasaanu markaa gelaynaa laa ilaaha ila allah maxaa laga wadaa maxaa loola jeed tahay maxay ka hadlaysaa taasaa markaanu gelaynaa iyo wa qowli illaahi tacaala ilaaha sarreeye qowlkiisa uu yidhi ulaa'ika kuwasi alladiina kuwii waaye ama aladiina kuwaasoo yadcuuna aad caabudaysaan yabtaguuna ayagaaba dalbayaba ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa alwasiilata wasiile iyo gaarsiin bay dalbayaan idinkuna waad caabudaysaan ayuhum aqrabu kooday ugu dhow wayarjuuna waxay rajaynayaan raxmatahu ilaahay naxariistiisa wayakhaafuuna waxay ka cabsanayaan cadaabahu ilaahay cadaabkiisa waayo ina cadaaba rabbika kaana maxduura rabbiga cadaabkiisa mid laga digtoonaada waaye in layska jira ayuu mudan yahay wax kasta oo kalifi kara ama keeni kara inaad ka badbaado ilaahay subxaana wa tacaala cadaabkiisa inaad markaas samayso inuu qofku markaa sameeyo kuwaas aad aabudaysaan oo aad dal mataqaanaa aad ka rajaynaysaan ad ilaahya ka dhiganaysaan ciise oo kale malaa'igta oo kale ayagaaba ilaahay wasiilo u dalbanaya camal ay qabteen ku fiican iyuhum aqrab kooda ugu fiican ama ayuhum koodeebaa aqrabdhow ma kuwaas mase kuwan ilaahay wasiilada u dalbanayo wayarjuuna raxmatahu naxariistiisa ayay rajaynayaan waa jannadiisa wayakhaafuuna cadaabahu cadaabkiisana way ka cabsanayaan waayo ina cadaaba rabbika rabbiga cadaabkiisa kaana maxduuran waa mid laga digtooni qabo ilaahay cadaabkiisa mar walba inaad ka digtoonaatood ka cabsataa loo baahan yahay ina cadaaba rabbika sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala cadaabkiisa way ka cabsadaan dadka salaada tukadee ilaahay khayrkii wanaagga siiye maxaa ka mid ah waaladiina hum min cadaabi rabbihim mushfiquun cadaabka rabbi bay ka cabsadaan waayo cadaabka ilaahay mid naga khayr aamin noqon karo ma aha subxaanahu watacaala taasna markaa baabka ee aayaddaana baab ayuu markaa u yahayo markaa waa laga hadli doonaa iyo wa qawluhu ilaahay qowlkiisa uu yidhi waid qaala ibraahiimu xus wakhtigii ibraahim uu ku yidhi liabiihi aabbihi iyo wa qowmihi qoomkiisaba inanii anigu baraa'un beri baan idinka ahay idinka baraa'un mima tacbuduuna waxaad caabudaysaan wax allaala wixii shirki alla qumay oo macbuudkii maahana fataranii i amaamuday oo i abuuray fa innahu asagu sayahdiini waa midka i hanuuninaya wa jacalahaa ilaahay wuxuu ka yeelay kelimadaana kelimatan kelimad baaqiyatan baaqi ahoo jiraysa fii caqibihi ciribtiisa lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna ay soo laabtaan inay u soo laabtaan bay mudan yihiin oo macnaha ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa nebi ibraahim oo aad iyo aad tawxiidka ugu dheeraa oo rabbi aad u caabudi jiray muwaxid xaqiiqaa ahaa laha ila lah darteedna dab loogu riday yaa aabbihii iyo qoomkiisii baraaka qaatay beri ayuu markaa ka noqdoo beri baan idinka ahay buu yidhi idinka iyo waxaad caabudaysaan ilaahay sukadii subxaana wa tacaala inanii anigu baraa'un beri baan ka ahay buu yidhi inanii bara mima tacbuduuna waxaad caabudaysaan xaggiisa ayaan beri ka ahay waxaad caabudaysaan xaggiisa ayaan anigu beri ka ahayoo ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisaan u laaban ila lrani ilaahii i amuuray maahan maxay u dhigan tahay marka inanii baraa'un mima tacbuduuna walaa ilaaha ila aladii fataraniina waa ila allah saasaa markaa lagu fasiraa fa innahu ilaahay sayahdii waa midka i hanuuninaya wa jacalahaa waxa uu ka yeelay kelimatan baaqiya kelimada laa ilaaha ila allah ah kelimad baaqi ah fii caqibihi carruurtiisa dhexdooda mar allaala markuu ibraahim ka taga meesha way sii jiraysaa ciribtiisa lacallahum waxay mudan yihiin dadku yarjicuuna inay u soo laabtaan kelimada oo shirki ay ka soo laabtaan iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisuu baab u yahay uu yidhi ittakhaduu waxay ka samaysteen axbaarahum culimmadoodii yuhuudeed wa ruhbaanahum iyo suufiyadii saareed arbaaban rabbiyaala ayay ka dhigteen min duuni illaahi ilay sokadiisa la caabudo culimmadoodii ayay caabudeen culimmadii ayay rabbiyaalla ka dhigteen min duuni illaahi waalmasiixa bna maryama masiixii ina maryam ahaa ina maryam ahaana ka dhigteen wamaa umiruu mana la amrin oo lama farin ilaa liyacbuduu inay caabudaan maahana ilaahan waaxidan ilaah keliya ilaahay keliya inay caabudaan ma ahee wax kalena lama amrin laa ilaaha ilaa huwa asaga mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaana ma jiro subxaanahu ilahay baa nasahan ilaahay baa nasahan oo ka hufan camaa yushrikuuna waxay u shariig yeelayaan waxay shirki la samaynayaan oo ay la wadaajinayaan ilaahayyaa ka hufan subxaana wa tacaala ittakhaduu axbaarahu culimmadoodii iyo wa ruhbaanahum suufiyaalkoodiibay baaban ka dhigteen min duuni illaahi alla sukadiisa la caabudo walmasiixa bna maryam masiixii ina maryam ahaana waa nebi ciise rabbi bay ka dhigteen wamaa umiruu mana la amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan maahane ilaahan waaxidan ilaah keliya inay caabudaan laa ilaaha ilaa huwa asaga mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaana ma jiro subxaanahu ilaahay asagaa nasahan muxuu ka nasahan yahay camaa yushrikuuna waxay u sharig yeelayaan waxay cibaadada la wadaajinayaan oy waxlirinayaan taasuu hufan yahay subxaana dadka waxaa ka mid ah waminaas dadka waxaa ka mid takhidu min duahi ilaahay sukadiisa andaadan wax ilaahay lafil ah wax ad ah oo ilaahay la mid ah ayay markaas samaysanayaan yuxibuunahum way jecel yihiin ka xubbillaahi ilaahay jecelkiisa oo kale sida ilaahay loo jeclaada oo kale ayay u jecel yihiin waaladiina kuwa ilaahay hoyay shadda jecel subxaana wa tacaala jaceylkoodu waa iima lahayn waa mid meel dheer aan gaarsiisnayn sidaa darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala dadka gobolka mid ah sukadiisay andaad samaysanayaan way jecel yihiin sida ilaahay loo jeclaan lahaa oo kale mu'miniinta jecel ilaahay la jeclaada ku daran wa fi sax waxaa ku sugnaa can ilnabiy nebiga xaggiisa sala allahu calayhi wasalam annahu qaala inuu yidhi annahu qaala inuu yidhi annahu asagu waa rasuulkii qaala inuu yidhi man qaala qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allah mooye alla kaloo xaqnimo lama jiro ilaahay maahane alla kaloo xaqnimo lagu caabudayay ma jiro qofkii yidhaahda oo wakafara ku kufriya bimaa yucbadu wax kasta oo la caabudo oo min duuni illaahi ilaahay ka sokeeyo alla ka soo haray xaruma maaluhu waxaa xaaraam ah maalkiisii wa damuhu dhiiggiisa wa xisaabuhu cala allahi xisaabtiisuna alla dushiisay ahaatay casa wajal ilaahay yaxya subtacaala laakiin laa ilaaha ila allah ma yiri ilaahay wax allaala waxa ka soo haray oo la caabuda ma ku kufriyey oo ma noqday qof muwaxid ah faman yakfur biاltaaguut wayu'min yu'min faqad istamsaka bilcurwati alwufqa suu ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala qofkii taaquud ku gaalooba wax walba oo ilaahay ka soo haray oo la caabudo qofkii ku kufriya rabbi keligiina rumeeya subxana tacaala ilaahay keli cibaadada u barax oo caabuda ilaahay keligii oo ku kufriya wixii rabbi ka soo haray dhiiggiisa iyo maalkiisu waa xaraam xoolihiisana ha ka qaadan amay been tahay oo qalbigiisa uga jirin amuu iska yidhi laguma dirsanin wa xisaabuhu cala allahi casa wajal daahirkaad xukminayna oo fiirinayna hadday been ka tahay iyo hadday run ka tahay boqor xisaabayaa joogaya boqor xisaabaa jooga oo la socda waxna aan laga qarin karin callaamulghuyuub ah wax allaala waxa la qariyo iyo waxa la muujiyo isku mid ay u yihiin isku mid ayay markaa u yihiin waa ilaahaye subxaana wa tacaala wa fi saxiix wa fi saxiix haddii layska idlaaqo wa fi saxiix la yidhaahdo saxiix muslim baa loola jeedaa saa ula soco can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu qaala wuxuu yidhi man qaala laa ilaaha ila allah qofkii dhaho ilaahay maahane alla kaloo xaqnimo lagu caabudaayey ma jiro oo wa kafara bima yucbadu min duuni illah ku kufriya oo ku gaalooboon aaminin wax allaalla waxa la caabudoo alla ka soo haray xaruma maaluhu maalkiisaa xaaraam ah oo waxaa la xaaraantinimay maalkiisa in la qaato wa damuhu dhiiggiisa in la qubo wa xisaabuhu cala allahi caza wajal xisaabtiisana alla dushiisay ahaatay subxaanahu wa tacaala oo ilaahayaa xisaabaya waxa qalbigiisa ku jira laakiin maalkiisa iyo dhiiggiisa qofka noocaas waa idinka xaaraam haw towxiid kaa badbaadiyey laa ilaaha ila allah ayuu ku badbaaday ilaahay qeyr uusan caabudin ayuu ku faktay xaaladiisa saartaa idinkana dhaafa laa ilaaha ila allah ku tixgeliya laa ilaaha ila allah dadkay badbaadisaa laa ilaaha ila allah qofka dhiiggiisay ammaan gelisaa xaaladda noocaase markaa ogaada oo dhab ah baabu wuxuu baab u yahay min ashirki shirkiga waxaa ka mid ah lubsul xalqati xalaqada bahasha lagu magacaabay garaangarta ah waa jijintee in la xirto waalkhayqi dun in la xirto dadkeena dunta madoobay aad u isticmaalaan iyo wanaxwihimaa wixii ka soo haray xaraka ma aha gabadhii jijin intay xidhata xaraka u xidhata dhib ma laha qofkii inta madaxiisa dun inta soo qaata uu ku xiro rabo timihiisa inuu ku hagaajiya dembi ma aha laakiin goormee labadaasi dembi noqonayaan ama shirki lirafci albalaa'i balaayi inay kaa kor qaado xanuunku haayay dhibku haaya inay kaa kor qaadaad u xiratay aw dafcihi ama celintiisa inaysan kuu dhicinba oo hadda jijin yar oo maar ah yaa lugta looga xiraa islaamta umusha laftigeeda way xiro jirtay sababaa ah hooyooyinkii hore bir madowna way haysan jireen oo madaxa agtiisa la dhigi jiray islaamtu marka ay umusho birtaaodan banaanka ma usoo bixi dna ma aadi jirin waayo dhib bay ka cabsanacdaa daa'iman wan soonaada subxaana watacaala markaasaa baabkan waxaa looga hadli doonaa shirkiga inuu ka mid yahay in jijin la xirto wax maar ah oo madow ama guduud ah oo wareegsanoo ilmaha yarya lataasaa lagu gelin jiray fartaan waxbaa uga xiran lugtaan waxbaa uga xiran qoorta waxaa uga xiran malmal cilmihii oo dhanba lama fiirin karin laakiin ilaahay ha xafida subxaana watacala dhaha hadda jooga ee ilaahay xaqiisa fahmay ee wax dhalaaya xataa catar iyo barfuun looma marin jirin soo maaha malmal baa loo marin jiray guriga markaad gasho waad fahmaysaa islaa cumurayray ku jirto maalqumuna inay gujirto maxaa lagu garanayaa waxaa lagu garanayaa taqaanaa malmalka urkiisa iyo waxyaabaha birta meesha taal iyo cunuga yariiska ah oo intiisii lugta birta uga xiran iyo waxaas u fiicnaa laakiin maraqa kasoo car hooyooyinka umulaha ah guryaha ay markaa joogaan dumarka laakiin gabdhaha yaryarka ah ee hadda wax dhalaaya cunuga banaanka maalintii baa loo soo bixiyaa ayagu hooyooyinkii hore markii ay saa xaaladoodu ahaan jirtay bannaanka ma soo bixi afartan maalmood ilaa ay ka maato gurigay ku jiri jireen laakiin hadda wax badan baa isbedelo dhakhtarka xataa markaad ballan la leedahay oo uu ku ballamiyo afartanka gaar waa la yimadaa soomaaha lasoo baxaa marka wax badan baa hadda iska bedelay sidaa darteed ayaa wuxuu tilmaamayaa intaa lasoo tilmaamay inay tahay shirkiyaadka iyo waqawli llaahi tacaala iyo wa qowlu llahi tacaala ilahay qowlkiisa sareeyey qul ara'aytum waxaad iiga warantaan maa tadacuuna waxaad caabudaysaan min duuni ma ka mid yihiin kuwa shifaatu durrihi dhibkiis waxaa yafaydi kara lugta aan lugta ku xirtay birta iyo maartan iyo xilsigan iyo waxaan iyo malmashaan ma ka mid yihiin wax dhibka ilaah iga celin kara waa maya ow araadanii ama hadduu ila doono biraxmatin naxariis hal hunna mumsikaatu raxmatihi wax naxariistiisa iga qaban kara oo ii diidi kara ma jira maya dheh qul xasbiya allah ilaahyaa kaafigaygaa dheh allaaba igu filan calayhi yatawakkalu lmutawakkiluuna waxa tala saarta ilahay ha talada ha u dhiibtaano qof kastoo saaranaaya ilaahay talada ha u dhiibta subxaana wa tacaala haddaad ku soo gaarteen dad waxaa jiri jiray islaamta umusha u yimaada magacooda aga maqane hadduu wiil dhalo khaasatan marka wiil la dhalo markaasuu soo ammaantamaya oo saa waayo geesi baa dhasho kan baa dhasho inta kabaa waxbayo saan waayo meesha jooga yaa imaan jiray yibiri iyo wax noocaasa markaa la dhihi jiray waan filayaa ayagiibaa marka intay usoo galaan oo maantao dhan meesha ku hadlaya saa waayo Eh, intay ka dhacdayo intuu ka baxayo geedasho inta ka bednido inta ka baxdayo aaabhiismayayo ah, ah, ah, eh, ma baxayo ilaa in wax la siiyo ma markaasay darsaalaha ayadoo birteedii usha wadataa birteedii yay ku dhex wareegaysaa hibryaala ii joogee bal wax ii daymiyay leedahay inta odayga ka imaanaya haddaan wax la siinin ragga aamiday canugu inuusan koraynin kow in habeenkaas shuban kusoo boodayo labo waxaa la aaminsanaan jiray in canuga xataa marka gobol kamida ay hooyooyinka iyo dadka gobol kamida aaminsanaay aaminsanaayeen inuu adduunku ka tegaayaba mashaakil fara badan oo dhibaa jira ow araadeen ma aduu ilaah naxariis ila doono hal hunna mumsikaatu raxmati naxariistiisa iga celin kara ma ninkaana iga celin kara taada kale awoodda weyn ee uu ku qaadanayo canugayga meeqaa la siin jiray eh, waxaa la siin jiray markii dambe boqol shilin noqotay ma ahee lacag yadaa la siin jira shan shinin toban shinin wax noocaasoo kalo shinin soomaaliya weliba haddaan la siin baa laga baqi anugeyga awoodda uu ama bixinayo ama shubankuu ugu ridaayo shanta shilin ee ani aan siina muuku keensta marka hore dadku markay diinta ka tagaan caqliga eber buu noqdaa caqliga eber buu markaa noqonayaa sidaa darteed baa la rabaa walaalayaal in aad iyo aad loo dadaalo can cimraan bin eh, xusayn radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalam ra'aa rajulan nin fii yaddi ku arkatan wareeg oo min sufrin maar ah jijinsaa u wareegsanoo maar ah ayuu nebiga ninkaa gacantiisa ku arkay fa qaala wuxuu yidhi maa haadihi tani maxay tahay maxaad u gashatay waxaan maxay yihiin aad ka xiratay taasuu markaa rasuulku weydiiyey maa haadihi qaala wuxuu dhahay min alwaahinati cudur baan ka xirtay daciiftinimo iyo lafa xanuun iyo waxasaa ihaaya aad bay ugu badin odayaasha ilaahay subxaana wa tacaala tawxiidkiisa aan dhab u haysanin wixii lug xanuuna iyo wixii jilib xanuunana dun madow baa lagu xiraa jilbaha lugaha lagu xiraa birtan garaangarta ah gacantana dad baa ku xirtaa waahinaan ka xirtay buu yidhi dabacsanaan iyo ducfi iyo xanuun faqaala wuxuu yidhi nebiga anzichaa siib buu dhahay nebiga iska bixi fa inahaa la taziiduka kuuma kordhinayso ilaa wahnan cudur maahane daciiftinimo meehe wax kalay kuu ziyaadinaysa ma lehe fa innaka adiga low midta haddaad dhimato wahiya ayadoo calayka korkaaga saaran maa aflaxta abadan weligaa ma liibaanaysid liibaan iyo adi aad kala dheer tihiin waayo ilaahay keyrkii ayaad tala u dhiibatay bir ayaad ictimaaday bir gacanta kuugu xiran baad damacday inay xanuunkana kaa qaado ama ay kaa celiso haddaad saa ku dhimata ayadoo korkaaga saaran weligaa liibaani mayside iska sii buudhaay rasuulka sal allahu calayh wasalam walahu waxaa u sugnaa can cuqbati bni fuucan xadiid kor loo qaaday man tacallaqa qofkii xirta tamiimatan xirsi falaa atama allaahu lahu ilaahay u taam yeeli maayo muraadkiisa looma dhammaystiro ciyaalka xisiga ka furfura marka iska daa ciyaalka maanta dukaankaa loo xiraa goobta ganacsigaa loo xiraa maanta say bayc u socdo ridaa loo xiraa maanta geelaa loo xiraa maanta marka hore ilmay ahaan jirtay qofkii tamiimadaa xirtay ilaahay u taam yeeli maayo muraadkiisa maxaad u xiratay in dhibka lagaa qaadi ma lagaa qaadi maayo macnuhu waa sida waman tacallaqa qofkii xirta wadacatan wadaca baasha lagu magacaabo falaa wadaca allaahu lahu ilaahay ka tegi maayo ninkan wadaca u xirane cudur ha saarin isdhihi maayo ilahi subxaana watacaala tacaala wadaca xiro xirsi xiro wax kasta xiro wuxuu alla kuugu talagalo way kuugu dhacayaan wadacada aleel baa la yidhaahdaa baashaan badda laga soo saaro dad fara badan baa waxay biyaha u dhigtaan ama inta la taxo la gelgeliyo yaa ilmaha yar yarka ah markay weliba socodka ay kuxoogaa ka daahaan yaa meeshaa sintaan looga xiri jiray ilaa caloosha laga soo gaaro cunugaad arkaysaa markuu gurgura waxbaa ka dhawaaqay marka taasaa la diidayaayo wadacadaa iyo baasha alaysha la yidhaahdo qofkii xirtaa ilaahay ka tegi maayo dhib uu rabay inuu saaro aleelaa u xiran darteed ilaahay uu dhaafi maayo subxaana wa tacaala wataclaqa qofkii xirta tamiimatan xirsina faqad asharaka waaba shariik yeelayka kaa ilaahay buuba u shariik yeelay subxaanahu wa tacaala idan qofka muslimkaa mar walba tawxiidka saxa noqdo walibni abi xaatim can xudayfata annahu xudayfa ra'aa rajulan nin buu arkay fii yadihi gacantiisa khaytun ay ku xihan tahay dun muxuu ka xirtay min alxumaa xumad xaggeeda jiro ama qandhadii baa ka badatay faqatacahu wuu ka gooye gacanteenu ugu tegay faqatacahu waa ka jaray wa taraa markaasuu xudayfe akhriyey qowlahu ilaahay qowlkiisii ahaa wamaa yu'minu akharuhum billaahi dadka badankoodu ilaahay ma rumaynayaan ilaa hadday rumaynayaanna wahum mushrikuuna ayagoo u sharigyeelaaya iyo ilaahay rumaynayaan ninkan ilaah wuu rumaysan yahay rabbi buu aaminsan yahay shirkina waa samaynaa gacanta ugu xihan tahay xumadan iyo duntaana gacanta ugu xihan maqrib kasta qandha iisu hoytu ku leeyahay maqrib kasta qandha ay qabata saa darteeda dun xir kasaa yeel intaa wax ku waxay aayaddaas markaa aqriyey oo markaa rasuulku uu mtaqaanaa uu xudayfa leeyahay wamaa yu'minu akharuhum billaahi dadka badankoodu ilaahay ma rumeeyaan ilaa wahum mushrikuun ilaa wahum mushrikuuna ilaa ayagoo ilaahay u shariig yeelaya maahana subxaana wa tacaala shirki bay ilaahay u samaynayaan baabu maa jaaa wixii ku yimiaanu doonnaa haddana fi ruqaa iyo watamaa'imi isku tufitaanka qofka lagu tufo iyo xirsiyada ama qartaasa bahasha lagu magacaabo balse meesha ha inoo joogto wabilaahi tawfiiq wallahu subxaanahu watacaala aclam